xaqa a aan ahayn ee iyagu wasaa'id ay ka dhigteen sababtii ma caabudayaana ma aha inay iyagu arbaabka yihiin oo rabbi iyana wax abuureen laakiin waxay leeyihiin maa nacbuduhum ila liyuqaribuna ila allah oo shafaaco iyo waxyaalahaasi noo gudbinaya kiibaa marka lagu diiday waxaa la yidhi shafaaca ilaaha iskale subxaana wa tacaala ciduusan alla gudbinna ma shafaaci karto marka waqad qaala tacaala alla wuxuu dhahay waa safxa mia tamaaniya watisciin qul waxaad tidhahdaa udcu ladiina kuwii baryo oo macaabuda kuwaasoo zacamtum adinka aad ah sheegatiin annahum aaliha inay yihiin oo min duuni illaahi la caabudo oo wasaa'ida baynaku baynallahi aad sheegateen oo min duuni ilaahi kayrkiisa ahaa baryo oo waxaad rabtaan weydiisa macaabuda marka alla wuxuu sheegayaa inaysan waxba u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 alwasiilata dariiqadii ridada ay ku raadinahaayeen ayuhum koodiiba maanta wasiilada raadinaya aqrabu dhow wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu naxariistiisa wayaqaafuuna waxayna ka baqayaan cadaabahu cadaabkiisa ina cadaabahu cadaabkiisana kaana wuxuu ahaaday rabbika rabbigaana wuxuu ahaaday cadaabkiisu maxduuran ku laga digdoon yahay qaala taaifatu min asalafi waxay yidhahdeen iyagoo aayadda fasiraya kaana aqwaamun qolooyina waxay ahaayeen yadcuuna cuseyran ay baryi jireen iyo walmasiixa masiixa iyo walmalaa'ikata malaa'igta ay baryi jireen fa anzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey haadihi alaaya aayaddaanu soo dejiyo yubayinu fiiha uu ku caddaynayo ana almalaa'ikata malaa'igta iyo walambiyaau ambiyada yataqarabuuna ila allahi inay alle u dhowaanayaan oo aaacaad kala duwan anwaacu lqurubaat inay allo maanta maarkaysa ugu dhowaanayaan wayarjuuna raxmatahu raxmadiisa ay rajaynayaan wayaqaafuuna cadaabu cadaabkiisa inay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 cibaadada maanta markaas loo kala yeelona loo talageelo wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi inaa anzalnaa ilayka alkitaab kitaabka ayaanu kuu soo dejinay bilxaqi asagoo maanta markaysa xaq u dheer ayaa kuu soo dejinay facbud illaaha ilaahay caabuda mukhlisan adigoo u saafiyeelaya lahu diina diinka isaaf yeelay oo macnaa cid kale aan wax ka siinayn ilaa ikhlaasku waxa weeye inaad cibaadada allah subxaana watacaala tacaala aad ku marax jirto oodan cid kale wax ka siinin wa fadcu llaha ilaahay caabuda mukhlisan adoo u saaf yeelaya lahu diina sababtuna waa maxay alaa lilaahi oo u sugnaaday addiinu hogaansanka alkhaalis ee saafiga ah hogaansanka khaaliska ah oo shirki iyo waxyaalahaas maanta ma uusan ku barxanayn ilaah baa maanta maarkaysa iskale wa qaala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 labadaas maqaamada alla inuu caabudo asagana uu ku kalsoonaado subxaana watacaala asaga kaalmaysto wa qaala tacaala waxaa idaamida qul waxaa tiraa xasbii kaafigayga allah waaye calayhi korkiisa yatawakkalu ay kala saartan almutawakilna kuwa kala saarta waqaala tacaala alla wuxuu dhahay walow annahum waa maanta ma arkaysa dacafaa fiimaanka iyo munaafiqiinta raduu hadday ku raalli noqon lahaayeen oo maqsuud ka noqon lahaayeen maa aataahum llahu alla waxa uu siiyey warasuulu rasuulkiisu oo diin iyo xoolaba intaba ah shareecada wixii ilana ukeen keen u keen ama xoola wixii qanaaika iyo zakwaadka wixii la siiyo mustaahilaa oo waqaaluu aydaan xasbuna allahu ilaahan ugu marka walow ana radu maa aataahum llah warasuulu marka iitaaga iyo waxsiinta iyo sharci la imaashada waxaweye alla ya rasuulkiisaba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 kullakum le mafcuulkaasi maarata ilbadaday ka tahay walaysa almuraadu muraadkuna ma ahanin ana allaha alla iyo walmu'miniina mu'miniinta ayaa xasbuka ah qaaraasaa u fahamsan qoladii jaalaynka akrin saasuu noqban jireen oo cumaray kushantay ka jireen xasbuka allah wamanitaam ilaah iyo cumaraa kugu filan tafsiirkaasa marka waa tafsiir daciifa ah.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 uma tastaciin bilmuslimiin nacam تستعين بالمسلمين نعم وليس المراد معها أن الله والمؤمنين حسبك أذيك الله المؤمنين تغفر معها كما يظن بعض الغالطين تذكر حوالي ما قالت كل عين id huwa waxdahu keligiis yani id huwa waxdahu alla keligiis kaafi nabiy oo nabigiisaa kaafiya wa xasbu asagaana ku filan laysa macahu alla nacigiisa maaha man yakuun cid ay noqonayso huwa iyaahu xasban lirasuul cid kaloo alla garab taagan oo asaga iyo maaragtay alle ay rasuulka kaafinayaan wa haadaa fi luqati arrintaasna xataa luuqada waa lagu yaqaana ka qowl shaacir oo yidhi idaa kaanat ilhayjaau wanshaqat ilcasaa faxasbuka wadaxaa ka sayfun muhanadu idaa kaanat ilhayjaa dagaalka haddii u ee maaragtay laisku soo qaado dagaalka wanshaqat ilcasaa inshiqaaqu lcasaa macnaa ikhtilaaf ixtilaafkii uu gaarsiiyo in la isdagaalamo fa xasbuka adiga waxa kugu fila iyo wadaxaaka ninka la yidhaahdaba sayfun muhanadu seeful oo afbal inaad qaado sababto xowl baryo baryo ma laha ma garan xowl baryo baryo ma lahane seef weliba sayfaa kuwa ugu fiican ah marka inaa cadow aad isaga sharti unbaa maanta arkaysaa kaaka kuwa ah marka nacam faxasbuka sayfun muhanadu iyo wadaxaaq lama dhahayo faxasbuka wadaxaaq iyo daxaaq waxaa ku filan ood cadowga sii ceegada sayfun muhanadu inaad maarta hubkiina idin dhayo bahal sheeko aad maanta qaadataan nacam wa taqulu carab waxay dhahan xasbuka wazaydan dirham adiyo zeyd hal dirham adin ku filan ay yakfiika wazaydan jamiican dirham waaxd yaa ku filan nacam halkaa marka xasbigii ayuu kusoo hadlay inuu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 alkhashyata khashyadiina waa suga iyo wataqwaana lilaahi waxdahu alla keligiisa ushu daacada aliya rasuulka laakiin khashadii taqwada allah iska kamaa qaala nuuxun calayhi salaam siduu u yidhi qoomkiisa innii lakum nadiiru mubiin aniga mid idiin digayaan leeyahay mid idiin digaya oo digidaalkiisu ay caddahay ayaa maxaan idinku digayaa oo idiin farayaa waa kana an llaha ilaahay caabuda wa adiicuna anigana iraaca oo waa macnihii muqtadihii shahaadada wa sababtaa waxa badbaadada waxa weeye ilaahay in la caabudo subxaana watacaala oo laga baqo macnaa macaasiisa laga gaashaanto daacaadkiisa lagu dadaalo taasna cibaadada cibaadadaasay ku xaquuqoobe adiga mataqaan rusushaa taqaanee dariiqa markaa rususha raacayagaa kuu hogaaminaya wixii ilaahay ka raali yahay ku baraaya wixii ilaahay kugu caraysan yahan ayagaa kaaga digaya fajacala cibaadata cibaadada iyo wataqwa lilaahi waxdan uu ka dhigay wajacala aacata lirasuul rasuulka daacadii la sugay oo sababta loogu sugana maca iyadoo daacada asharka alla iska leeyahay fa inahu man yudiici rasuula rasuulka cidii adeecda oo raadkiisa raacda faqad daaca allaha alla u adeecay wa qaala tacaala alla wuxuu dhahay isagoo khashadii kaa dhahay falaa takshaw nnaasa dadkaa ka baqinina wakshawnii iga baqa aniga walaa tashtaruu hana iibsanina biaayaati aayaadkayga amanan qaliilan lacag yana ku iibsanina markay iibsanaana waxaa keeni karta waa jahli billaah oo qofka haduu alle cilmi u leeyahay iyo maaragtay xisaabtiisa iyo cuquubaadkiisa waxa weeye aayaadka ilaahay ma iibsadeen uusan cilmi u lahayn cilmiba ha u yeesha hadduu cilmi yeeshana cilmigu cilmi naafica maaha cilmigu hadduusan naaficayna cilmi laguba taray waa jahli waa kamatali lximaari yaxmilu asfaara waa un cadaab iyo maanta ma arkaysa xanuun uma kuujilaan lacagta mara wa alkhaliilu waxau dhahay wa akhaafu sidaan uga baqayaa maa ashraftum waxaad u shirig yeesheen aslaamtiina walaa takhaafuuna idinkoon alla ka baqaynin annakum ashraftum billaah inaad alla u shirig yeesheen aanaan ka baqaynino aad rabtaan shirki ilaah inaad qiyaamo la hor istaagtaan inaad alla u sharig yeeshana cibaadadiisa la wadaajeen ma aad cibaadadiisa la wanaajiseenoo lam yunazil bihi oona usoo dejina calaykum korkiina sultaana wax xuja oo lagu caabudo alla loogu sharig fa ayu lfariiqayni labada qolo waa kumeebaa kuweeba axaqu mudnaasho badan bilamni aamin ahaan inay aamin noqdaan cadaab iyo caro alla inay ka aamin noqdaan in kuntum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 qowmi ah marka waxyaalihii ninkaas wuxuu rasuulku uga reebay asaguna muxuu u sameeyey subulasalaamna waa sheega masaladaas saaxibu subulasalaam waxay leeyihin sababtu waxaa weeye ninkan khadiib ou ahaa khadaabaduna waxay keenaysaa fadilbasta in la hadalka la fidiyo oo maarata itinaab la sameeyo marka waxaan yidhaahda waman yacsi illaah warasuulahu faqad qawaa asaga marka hadalku isku soo kuusay mawqif alkhadaa waxay aliidaax walbasd in la cadeeyo oo wixii maarata la kala faahfaahiyo qaarna waxay leeyihiin cid kale uma banaana inuu yidhaahdo man yudic illaaha warasuulahu faqad rasha waman yacsihimaa faqad qaba inuu yidhaahdee nabiga bisay u banaan tahay qof kale waa inuu yidhaahdo man yacsi illaaha warasuulahu oo kala bixbixiyo allah waxaa ah labadaas kala fujeeya fafi daacati daacada goortii la joogay qarana isma rasuuli rasuulka ismikiisa wuxuu la xadiyey bismihi ismkiisii bixarfi waaqiyu kula xadiyey oo dhib mala laakiin wa fi lmashiiati mashiiadii markii la joogay amara wuxuu faray an yujcala dalika in la sameeyo dhexdooda bixarfi uma oo taraafi keenaysa wadalika liana daacata rasuuli daacada rasuulka daacat illaahi waayo man yudici rasuula faqad adaaca allahu marka haddaa rasuulka adeecdo rasuulku waxan daacad aan ahayn ma ku faraayo faman yudici rasuula qofkii rasuulka adeeca faqad adaaca allah allou adeecay fadaacat llahina daacatu lirasuuli waayo bikhilaafi lmashiia mashii'ada ka duwanoo falaysat ma ahaanin mashii'atu axadin min alcibaad qof addoommada ka mida ah mashiiatu lilah mashiiadiisu lilaah maaragta yani mashiiatan lilah falaysat mashiiatu axadin min alcibaadi mashiiatan lilah mashiica ah alla oo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 yidhaahda sunnadiis makula la bootay ama dawqaygaa ka fiican famaa baalu xaalihi allah mustacaan ilaa xisaabinaya wallahu xasiibu marka manhajkaas qoosha xun in laga leexdo wey manhajka saxdaa waa sidaa wey alaslu thaani xaqu rasuuli sal allahu alayh wasalam facalaynaa waxaa korkeena ahaaday an nu'mina bihi inaan rumayno wanutiicahu aan adeecno wanatabicahu aan raacno wanardiyahu aan maanta ma arkaysaa aan raali gelno ama aan ka raali noqono nacam wanurdiihi hadii la yidhahda waxaa namid aan raali gelno ama nardaa bihadihi yani hadigiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa aan raalli ka noqono wanuxibuhu aan jeclaano wanusalima lixukmihi xukunkiisana aan tasliimino xukm sharciya xukm dhaqana xukm caqiida xukm adag kayfa dadkii haddii uu yidhaahdo qaarkood kii mutacasibkaa fiqiha haddii uu yidhaahdo xadiidkan imaamkeena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 baabkaana ma kuseeyo nin walba markay sunnada ay haweenku hortooda xukuleeya may may may may may may meel kasta marka qolaha hortaagan sunnadii akhlaaqdii qolaa hortaagan sifaatkii qolaa hortaagan fiqigii axkaamka qolaa hortaagan meel kastaba oo hadigii rasuulku ka mid ah qolaa waxay maya stop qola stop stop stop xagoo marka uu kasoo fulaa sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaas in la joojiyo ahlu sunnada waxaa lagu yaqaa yadkuruuna maa lah wamaa calayh wax alla wixii nabiga ka sugnaaday waa soo dareerinaya hadow nusuusta fiirinaya si lasu jamci kii daciifa kii saxiixa ahlulbidaca waxaa la yidhahdaa inta hawadooda ayay biday soo qaatan inta kale may kitaabaa lagu dhejina xataa dadka ma loo sheegayo abwaabtaas ma la akrinaayo ma garan lagaba yaa dadka ahlulfitanka ah inay kitaabulfitan oo bukhaari muslim kusoo rogaan dadka saldaraa'iska inay kitaab limaara ay ku soo rogaan oo bukhaari ama maanta ma arkaysa kitaab laxkaam bukhaari ama kitaab limaara sooma dadka reemagaalka kitaabul aadaab oo xeerada la leefaayo iyo waxyaalaas inay usoo rogaan may ragga qudaada qawaaniinta inay axaadiisul axkaam khusuusan baabuljinaayaat inay soo rogaan habay yaraata iyo baabulmucaamalaad abadanmaba soo rogeen meelaa la iska wada dhiga marka allahu almustacaan marka baabkaasoo kale baab soconaya maa kuwa muawiliinta cilmulkalaamka baabu sifaat ma soo rogayaan kuwa muqarifiinta kitaabu tawxiid bukhaari waxa ku yaala iyo wax alla waxa axaadiis ilaahay cibaadada in loo kaliyeelo oo guluwiga ka dhigaysa laa tudruunay kamaadrati nasaara iyo ma sheegayaan meela lagu xira